الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد فصل ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة من بالمدينة من اليهود وكتب بينه وبينهم كتابا وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر يعني قصة جري كتابك ku saabsanaa muxuu ahaayey zaad ulmacaad fii hadyi khayr اlcibaad <clears throat> marka waxaa inoo dambeeyey dhismadii masaajidka suubanuhu qaabku u dhisay iyo saxaabadu say uga qayb qaateen iyo mu'aakhaadkii oo daba yaalay walaalaysiintii la walaalaysiiyey saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin kadibna wuxuu u gudbayey faqro labaad faqra eh, muxuu ahaay kale oo muhiima oo khusaysa nabigu sal l slam mujtamacii madiinad deganaa qaabkii oola dhaqmay ama iskugu xidhay wawaadaca nabigu wuxuu la heshiiyey bimacnaa taaraka wey almuwaadacatu iyo almutaaraka waa in ruux la nabadgeliyo ood isdaysaan ood isnabadgelisaan baa muwaadacada layihahdaa wawaadaca rasuululah rasuulka ilaahi wuxuu ka tegey uusan dhib iyo dagaal ku qaadin iyaguna nabadgeliyey man bilmadiinati madiina dadkii joogay oo meel yahuudi yahuud ah wa wuxuuna subanhu qoray baynahu asaga inta ka dhaxaysa wa baynahum bayna alyahuud kitaaban waraaq buu qoray qoraal heshiis wahiiqa loo yaqaana ama asaxiifa almadaniya aw alwahiiqa almadaniya kitaabu lmadiina wahiiqatu tacaahud muwaadacu magacyo badan bay leedahay qolyaha mutaakhiriinta ee dambe hadda mucaasiriinta ana dastuurulmadiina ay ku magacaabaan dastuur iyo qaanuun iyo mxuuah wahiiqatu lmuwaatana iyo waxyaaba noocaasa oo ayagoo casrigooda uu keenhayo bay ku magacaabaan wasiiqadaasi nabigu markuu madiina soo galay sana aluulaa iyo tii labaad bilowgeedii ama dhexdeediiba lagu sheegay bacdu ahlicilmina inay bacda badrin bay dhacda ay leeyihiin si kastaba noqotay waa laisku khilaafay min xayu hubuud xagga sugnaanshaheeda iyo nawceedii aad baa layskugu khilaafay culamo badan waxay leeyihiin wasiiqaة اlmadiina laa tahbutu aslan walaysa laha zimaamu walaa khiطaam hogaan iyo mxuu ahaay seeto iyo xarig la qabta midna ma laha waa qisa baaطila mawduucay leeyihiin rasaa'il bayna hawshaa ka qoreen sida wadaadka la yihahda alustaad yuusuf alcush kitaab buu qadiyaddaa ka qoray wuxuuna ku tegey ana wasiiqaة اlmadiina inay ta wasiiqa baaطila laa asla laha ayb hal waiiqay ahayd buuna isagu marahaya laba goor lama kala qorin hal mar baa la qoray qabla badrin fii awaa'il اlhijra fii maqdamihi sal ly slam baa la qoray laakiin waa mowduuca min xayu taariikhiya xilligaas weeye buu u jeedaa oo hal mar bay ahayd marka la ururiy wadaaduhu intay sheegeen wey laakiin min xayu hubuut wasixa waa baaila mowduucu leh wadaaddo kale waxay marahayaan laba goor baa nabigu waraada qoray mar wuxuu u qoray baynahu wa bayna alyahuud muslimiintii iyo yahuud heshiis dhex maray buu nabigu qoray kaasna wuxuu ahaa awaail mxuu ahaa hijra qabla badrin bay ahayd mar labaadna bacda badrin ayuu muslimiinta dhexdoodii ansaariya muhaajiriin muslimiintii miyiga ka imanhayey buu isku xidhay wasiiqana u qoray ay ku dhaqmaanoo marka jaamica a shaamila ah sidaasna wadaado badan baa ku tagay oo mutaakhiriin u badan iyo mucaasiriin weliba nin horo caalima mutaqadima ra'yiga maba qababa laakiin qolyaha mucaasiriinta in badan hawshaa celceliya ragga sidaa qabana waxaa ka mid a eh, alustaad saalax ibnu axmed alcaliy waxaa ka mid a doctor akram diya alcumari iyo ciddii ku raacdayba walaa yaquumu calaa dalika daliil in laba wasiiqa ay kala ahaayee midna la dhex eh, laga eh, ku saabsanayd cilaaqada iyo xidhiidhka muslimiinta yahuudda midna ay khusaysay xidhiirhka iyo wada dhaqanka muslimiinta dhex maraya dukumentiga noocaasa iyo qaabka u qaybinaya midna qabla badrin midna bacda badrin ah ma sugno ra'yiga saddexaad jumhuur اlmutaakhiriin wاlmutaqadimiin min ahli اlcilmi waxay qabaan annaha mara waaxida wasiiqadu wa wasiiqa waaxida ayada unbaa qeybna khusaysay habdhaqanka iyo wada noolashaha muslimiinta iyo qaabkay isugu gargaari lahaayeen isugu kaalmayn lahaayeen isugu gurman lahaayeen ninka baahanee go-man u caawin lahaayeen ninka daymaysan ee qaamaysan u qaanbixin lahaayeen ninka dulmiga wada loo qaban lahaa wixii cadow ee soo weeraray madiine ku yimaada looga hortegi lahaa ayaga unbaa wasiiqada noocaas ayib bay khusaysay qaybna yuhuudday ayadna taabanayso maadaama ay xuulafo u ahaayeen ree aws ree khasraj marka yuhuudda ayadna qayb baa taabanaysa laakiin hal kitaab buu ahaa hal wasiiqay ahayd hal dukumintu mar nabigu qoray buu ahaa gebigiisana wuxuu dhacay qabla waqcati badrin ayuu dhacay sidaasaa loo badan yahay mara waaxiday ahayd min xayu hubuud marka la soo gabagabeeyo ma sugno min xayu sanad in nabigu sal ly slam uu qoray wasiiqa baynahu wa bayna alyahuud meella kuma sugnaanin laa fii sanadin xasanin walaa fii sanadin mxuu ahaayey saxiixin bal xata daciif muctabara kuma imanin waa riwaayaad iyo aqwaal bacd almu'arikhiin ay sheeg sheegaan weeye waxaa sugan waxaa weeye kitaabkii khuseeyey mujtamacii madiine deganaa ee muslimiinta ahaa qaabkay uwada noolan lahaayeen taa un baa sugan oo weliba cilaaqada bayn alansaari walmuhaajiriin buu nabigu ka hadlay wuxuu ka hadlay qaabkay iskugu xidhnaan lahaayeen nabigu wuxuu ka hadlay siday isu kaalmayn lahaayeen wuxuu ka hadlay siday marka magtooda ola bixi lahaayeen wuxuu ka hadlay saan laiskugu xadgudi karinaan qabiilkasta qaabka u dhisnaa sidiisa loo daynayo mawaalida iyo addoommada iyo gacallada la xoreeye iyo addoommada in dadka xoreeya aysan ku caasigaroobi karin oy ahal iyo qaraabo ka dhigtaan in wax dhiba la qaybsado ee daalimka iyo khaa'inka dhibka wad inaan la qarinin in marjiciya waaxidda ay jirto nabigu wixii dhiba asaga loo soo cesho in loo xuguntamo wuxuusan asagu ogeynoo arin guuda inaan madiine lagu samayn karin walaaluhu inay muslimiintuna waala yihiin in silmigoodu uu waaxid yahay in magantoodu ay waaxid tahay in ruux muslima ruuxi dhiba muslimiinto dhan u dhibay qadaayaadkaasuu nabiga kala hadlay muslimiinta marka kitaabka khuseeye mxuu ahaaye wasiiqada ku saabsan fi lmucaamala bayna almuslimiin alansaar walmuhaajiriin iyo waman laxiqa bihima wajaahada macahuma lafdiga nabiga iyo ciddii soo haleeshay la halganta ee miyiga ka yimaadoo dhan baa kitaabkaasa sugan amaa waiiqada la sheegay la celceliyo ee in yuhuud iyo nabigu wax wada heshiiyeen oy qoraal kala samaysteen oo mabda muwaaan lagu dhiso sal ma laha waa daciif baail laa asla lahu waxaa ka sugan kale nebigu waxaa weeye inuu yuhuud ku yidhi waa weliba aan sanad saabit ku laakiin mashhuur ah yastakni can اlisnaad laba qodob yuhuuddu in ay madiine haddii soo weeraro ay ka qayb qaataan difaaceeda maadaama ay degan yihiin labo aysan cadowga nabiga ku taageerin anlaa yumaaliu calayhi axada wa an yudaaficu can ahli yatriba wa yatriba idaa haajamahum caduwun labadaa qodob bay culummadii hore mutaqadimiinta soo celceliyaan oy kutubtooda ku sheegaan oo siirka ku badan intaa waanu iska aqbali karaa madiine wada difaaco oo cadowga ku soo duula hala difaaca de gaal iyo islaamba ninkii gurigiisa loogu yimaado waa dhiidhiihaya qoolku fujsanoo garuunku la kacahaya taa muran ma laha inay cadow khaariji ah aysan ku taageerin jaajuusna aysan qarinina labadaa qodob anlaa yumaaliu calayhi axadan wa an yudaafic can ilmadiinata man haajamahum calayha labadaa qodob waa laga soo guuriyaa nabigu oo culmo badan baa sheegay min xayu sanadna meeluu ku sugan yahay ma aanan helin waxa sugan waa alkitaab alkhaas bayna اlmuslimiin mujtamacii madiine muslimiinta ahaa muhaajiriinti iyo ansaartii atbaacdib miyiga ka imanayay dadka soo barakacay kaa un baa sugan oo asagu marka ku yimid min e, e, mxuu ahaay cinda albayhaqi fi sunanihi min طariiqi ibni isxaaq bisanadin laa ba'sa bihi fi اshawaahid wاlmutaabacaat sidoo kale ku yimid cinda abi cubayd alqasim bnu salaam fi kitaabi alamwaal sidoo kale asaguna wakadalika ibnu zanjawey fii kitaabi alamwaal asaguna waa ku yimaadaa sanadkaasi ibni isxaaq waxaa kaloo wasliyey alimaam ibn abi khaydan fii taariikhihi jusga mafquudka weli aan la helin laakiin waxaa soo guuriyey sanadkii ibnu sayd الnaas fii kitaabi cuyuun اlahar fi sar wاlmagaazi almuhim asaaniidda marka lasu geeyo waxay sugaysaa oo weliba hadde saxiix muslimna ku yimid iyo fii musnadi axmedi in nabigu uu qoray kataba kitaaban bayna almuhaajiriin walansaar kitaabka nabigu inuu qoray fii saxi muslim buu ku jiraa bayna alansar walmuhaajiriin waxaynu ka niqaashin laakiin wixii ka baxsan muslimiin wixii muslimiin ka baxsan laa asla lahu waxaan ka hayn labadaa qodob ay wadadu soo celceliyeen oo iska aqbalayn ayib kitaabka tafaasiishiisa laakiin bunuudda uu ka kooban yahay fara badan wuxuu ku yimid cinda albayhaqi fii sunanihi abu cubayd alqasim bnu salaam fii kitaabi اlamwaal xumayd ibnu zanjawahi fi kitaabi اlamwaal iyo ibnu sayd الnaasi fii siiratihi meelahaasu ku yimaada waana sugan yahay biuruqihi marka la fiiriyo qadiyadda marka inay sidaa tahay uu iska gaabsan muqayim maadaama aysan tabar badnayn hal sadar sadar nuskiibuu kaga tagan manaya qadiyadan kaga hadlu iskaga tegay wax sii tabar badan ma aha marka wawaadaca rasuulu اllahi man bilmadiinati min alyahuudi wa kataba baynahum kitaaban waa ka dhaqaaqay kadibna yahuud waxay ahaayeen unbuu ku ishaarahaya hadda kadib wabaadara waxaa degdegay xabruhum caalimkoodii iyo wa caalihim faqiihoodii baa degdegay cabdulahi bn salaam aha alxuseyn baa la odhan jiray fi ljaahiliya ninkan magaciisa cabdulahi nabiga u bixiyey xuseyn baa loodhan jiray nin caalima oo aqoon badan oo yahuudi ah ayuu ahaa ugaasna ah oo sayid ah sayidu alyahuud buu ahaa wabnu sayidihim buu ahaa xabri caalimoo la jecel yahay buu ahaa markuu nabigu madiine soo galay ee lagu butaacay ee shacabkii muslimiinta ay ku yaaceen ayaan raacayba dadkii yaacahay nabigaan fiiriyeyba wejigiisa fa caraftu ana wajhu laysa biwajhi kaadib markaan fiiriyey ean akhristayba waxaa i caddaatay inuusan beenaala ahayn ninka been sheegaya khariban nin nuurhaya ma aha nin khariban weeye dhuxul baa ka sokaysa waxbaa kaaga soko mari ishaaduba ku degi mayso sibuu aafaysan yahay waa nin shidan marka waxaan ogaaday buui inuusan wejigiisu un nin kadaab ah oo beenala usan nin ishuba oo degan kadib nabigu waanadiisi baan dhegeystay bu salaanta faafiya ufshu salaam waطcimu الطacaam wasalluu bileyli wاnnaasu niyaam nabigu ummadda waanhaya waan u bogay buui salaanta faafiya dadka baahan quudiya ee habeenkii tukada ilaahay caabuda marka hawsh waan u bogay bu kadib imtixaan baan ka qaaday bu maxamed waxaa hi nabi allow anu waxaan ku weydiin saddex su-aalood laa yacrifuhunna ilaa axadu nabiy bu axad nabi a ah mooye in su-aalo uusan axad kale garanaynin maanta man fi lard dadka adduunka jooga ilan waa caalimu lyahuud xabruhum wabnu xabrihim weye waa yaqaanaa dadka wuu la socdaa aad buu u marka wuxuu og quraysh iyo carab iyo aws iyo muxuu ahaaye baaraka allah fiih aws iyo khasraji howlaha inaysan haynin nabig wuxuu yihi soo daa su-aasha koobaad ahlu jannaha marka jannada la geeye u horreeyay galaan martiqaadka u horeeya la siinaya sheeg buu suuriyada u horeysa la siinayaan kaa raba ma aha hadhow markay galaan haweenkooda iyo wildaantooda iyo caruurtooda iyo kama hadlahayo anugu hee markuu u horeysay waxa u horreya afka loogu qabanhayo ila ninka markaad soo dhoweyn mar fuud baa loo hormariyaa fuud waa taqaanaan ama mxuu ahaaye maraq waxaa u yaqaanaa reemagaalku maraq baa loo soo hormarinaya mise suub baa u taqaanaa idinku almihim horumar baa jira remiyigu intaa neefku uu bislaanhayo xoogo waxay soo hormariyaan mxuu ahaayey kurus isku soo jarjara iyo beer iyo bay soo hormariyaan intuu hilibka waaweyn kuu bislaanhayo marka wuxuu nabi maxamed waxaan kaa rabaa ahlu jannuhu markii jannada la geeyo shayga u horeeya ee la siin doona ii sheeg ee lagu martisoorahayo labo waxaad ii sheegtaa muxuu ahaayey awal ashradi saaca ii sheeg calaamadaha saacada u horeysata usoo horbixi doonta ii sheeg saddex waxaad ii sheegtaa muxuu ilmuhu aabbihii oga ekaadaa marna hooyadii oga ekaadaa su-aala khatara ah wey nabigu waa foorarsaday buuri markaasuu ka jawaabay markaasuu nabig wuxuu yihi intuusan ka jawaabeen akhbaraniihina jibriilu alaan waxaa dhi daaka caduw lyahuud min almalaa'ika ninka jibriil malaga jibriil la yidhaahdo waa cadowga yahuudeed malaa'igta ninkay col kala yihiin wey axadka col kala yihiin marka durbu waxaad ka bilowday cadowga yahuudeed baad ka bilowday anu hadda agtayda cadow kamayn laakiin yahuud waxay aaminsanay baa nabig u sheegaybu kadibna wuxuu yidhi waxa u horeeya ahlu markay jannada gaan lagu soori doono waa ziyaadatu kabdi lxuud kalluun weyn beerkiisa beerkaa in yaroo la socoto oo la jarjarhaya taasaa la siinhaya o cunhayaanoo loo iyadoo karsan loo dhiibahaya martiqaad kalluun baa lasu soorahaya marka meesha waxaan u malaynayaa niman kalluunka lagu kari waaye warkooda inuu cadaan doonaan umalanaya almuhim beer kalluun baa u horeeya wax laisasiiyo ankaasa waa runta midda labaad calaamadaha saacadda waaweynta u horeysa waxaa weeye naarun takhruju min almashriq taxshuru الnaasa ilى اlmaqrib naar intay yaman iyo cadan ka soo dadka kaxaysoo daba guuri waa dab socdo ololhay oo ku kaxayn xaggaad u yaaci kalo kusoo celin kusoo celin agga kusoo celinaya oo ku kaxaynaya ilaa uu shaam geeya dadka ku ururiyo halkaas baytulmaqdis shaam isku ururiyo xeer taasna waad ku habsatay nabi allow haye saddex ilmaha hooyadii muxuu u shabahaa ama aabbihii u shabahaa nabigu wuxuu yihi haddii biyaha aabbo ay xoog bataan ama hormaraanna ilmuhu aabbihiibuu ekaan hayaa hadday biyuhu hooyadu hormaraan ama xoog bataanna hooyadiibuu shabahaya wuxuu hi ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anaka rasuul اllah faaslam wa xasuna islaamuhu saasuu ku islaamay imtixaan adag buu qaaday ma aha nin iska degdegay ma ahay wuxuu nabi allow saas iyadooy tahay haddana yuhuud baan rabaa inaan wax yihiin ku bare anu meel baan ku dhuumanhayaa yuhuud u yeedh kadibna aniga i weydii qabla an yaclamu islaami intaysan ogaanin inaan islaamay imtixaan ka qaad fainahum qowmu bahtin aw buhtin waa niman tolkay been abuurasho badan oo waxnaba oo khaa'imiin oo ahlulxasd abuayuhuud ah ma taqaani annaga alla kuu sheegayde wax yar baan ku tusiiye markay kuu yimaadaan ka waran dheh markaasi cabdullahi bn salaam ka warran dheh ka warama dheh markaas yudlo nabiga loogu yeedhay duqaydoodii bal ka warrama ninkii cabdulahi bnu salaam ahaa ee alxabr aisraaiil yahuudi alcaali waxay dhaheen aclamunaa wabnu aclaminaa afdalunaa wabnu afdalina khayrunaa wabnu khayrina sayidunaa wabnu sayidina bay hahdeen ammaan dabaday qabteen nabigu waa ku celi mar labaad ammaan bay ka sii daayeen nabig wuxuu ihi ka warrama hadduu islaam acaadahu llaahu min dalika ilahay ka badbaadi islaam ah ma ninkaasaa islaamhayo mm, mm. laga sugi mahayo dheheen taas tu la sughayo oo la filnhayaba maba ahaaba inuu islaam cabdullahi baa soo baxay markaasoo ashahaadanaya markaasay dheheen sharunaa wabnu sharinaa waxaa weeyaan <laughs> dabaday u qabteen ninka noogu xumaa ee noogu liitay ee noogu jaahilsanaa ee noogu baktisanaa weeye intay caayi kareen ba caay nabi allo maxaan kuu sheega yuhuud horaansu kuma sheegin nimanaan aqaano way nimankani ceel ninkii galay baa laga waraystaa nimanku waa saas yuhuudda dhaqankooda dhaqan la yaqaano wey marka saasuu ku islam saxaabi nin qiimo badan buu ahaa nabiguna ugu bishaareeyey inuu ku dhimanay cala alkhaatima alxasana isagoo kitaabka ilahay saa u haysta inuu ku nafdixi ayuu nabigu ugu bishaarey asagoo nool habeen riyo u koryo qiimo badnayd buu nabigu fasiray wuxuuna u sheegay asagoo mutamasiga bicurwati alislaam inuu geeriyan doono oysan fitna asiibayna asagu wayna noqoto hadi rag badanoo noocaasu nabigu u bishaareey buu ka mid ah ku dhex nool hadda ma filahayo laakiin yurub way joogaan yahuud islaantay baa yurub joogta afrikada qaybo ka mid ah way joogaan maqrib oo kale iyo tunisia waa laga helaa aan badnayn laakiin hadda kuwan gaalada waaweyn ee dadka baabi inay muslimiin dhex joogaan yahuuda war ooma hayo masan filahayo way yar nabigu maalin wuxuu hi hadday toban nin oo duqeyda yahuudada rumeeyaan kulligood islaam haya niman xasad badan weeye oo musiibo ah oo ahlu shar ah niman diin qaata ma ah xasad baana u geeyo waxay doonhayeen nabiga soo baxay inuu noqdo yahuud noqdo reer banu israa'iil laga soo dhex saaro carab maysan rabin nabi ka soo baxo hadda ilaahay baa naxariista wade ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma iyagaa xukumahaya ayib dhaqankaa waynu leenahay qoyskii soomaali matalan ama mxuu ahay soomaaliya qoys somaali hadii waxoogu aqoon jirin lagu yaqaanay reer kale nin caalima ka soo baxa ma ogol miyuu yahay ree hebel weliba jahalay ahaayeen goor kana xaggee ka yimid muxuu ahaa inagaabaa saas iska daa cid kale soomaalida dhexdeeda qoys qoys baa lagu tilmaa diiniya aqooni lagu tilmaa soo haddii reerkii kale xoogo ka siyaaro qaadan jireen ama un ka xandha urursan jireen ama ay haweenku u meherin jireen ama xisiga u jiri jireen uu nin ka soo baxo way colaysan ma tahay ma ah ninkaasna hilfay u qaadahayaan dhaqankeenna saa iska haddaan soomaalina marka xasadku waa shay iska dabiici ah fi nnaas ya ciyaadan bilah fadakala waa galay fi lislaami uu soo galay wa xasnu islaamu qisadiisuna way dasugan tahay saxaabigaas i صaii bukhaari meelo badan bay ku timaada waa taqaanaan wa abaa caamatuhum badankoodna waxay diideen ila اlkufra gaalnimo ma wax kale waa diideen intoodii badneed yahuud dad yar baa ka islaamay oon badnayn reer bani qurayda dad yar baa ka islaamay reer bani nadir baan ujeeda markii ay qaxahayeen dad yar baa islaamay inta kale waa gaaloobeen wa kaanuu waxay ahayeen alaaamia cafwan wa muslimiintii ansaareed bay ku ahaayeen dhaqan iyo xulafa ku ahaayeen alaa qabal afwan wa kaanuu alaa qaba'il banu qaynuqaac reer banu qaynuqaac waxay dhaqan ku ahayen reer khasraj bay dhaqanku waana qoysku u ballaanaa yuhuud bay ahaayeen qoysku u ballaanaa yuhuud bay ahaayeen waxay xulafo la ahayen laba oday cubaad bnu saamid saxaabigaas iyo cabdullahi bn ubay bnu saluul oo reer khasraj ay xulafo la ahaayeen ayagu marka waxay deganaayeen koonfur galbeed bay madiina ka jireen koonfur galbeed bay madiina ka deganaayeen dhul marka aan beerley ahayn bay deganaayeen oon beerana ma aysan lahayn laakiin ayagu ganacsatay ahaayeen mxu ahlu tijaaray ahaayeen dahabka iyo fidada iyo badaacada waxaasay kala robi jireen niman marka biraha tuma oo dahabka sameeya oo qalin wax shiila bay ahaayeen saaqa inay ahaan baa loo badanya nimanka wax shiila kariya bay u badnaayeen birta iyo dahabka iyo fidada iyo waxaas kala shubi jireen noocaasay ahaayeen reer banu nadiir xaratu waaqim bay deganaayeen oo bariga madiine ah xaratu waaqim waana aksabu manطiqa fi lmadiina ay ahayd marka horay ilaashadeen markay hore soo qaxeen shaam ka yimaadeen ee lasoo fiijiyey ayayba ilaashadeenba muluugtii nasaarada iyo carbeed ba ay soo fiijiyeen xaratu waaqim oo bariga madiinad bay reer banu nadiir deganaayeen iyo reer bani quraydaba daris bay ahaayeen waana meel dhulbeereed ah oo timirta iyo wax kastaba uu ka bixi jiray oo weliba fara kusoo kusoo rogaan mxuu ah kusoo daacaan bay ahayd amaa nimankan iyagu reer bani qaynuqaac e, tujaar bay ahaayeen niman dahabley ahaayeen niman ganacsaday ahaayeen koonfur galbeed bay madiine ka deganaayeen <clears throat> kadib nabigu markuu beder e, lagu kala food qaaday ayuu nabigu yuhuud u yimid reer bani qaynuqaac buu u yimid wuxuu ku yihi islaama diinta soo gala towxiidsada ilaahay rumeeya dacwo u bandhigay waxay dhaheen managa hadda waxaadna moodeysa qolyihii carbeed masaakiinta ah ee saxaruhu dhameeye ee ganatada ahaa ee baahida u dhammaaday ee intay soo yaaceen aada beder ku gargowracay baadna moodeysaa ballamka ilaahad annaga faraha na saartood xagga annaga soo fiiriso waxa kaa dulo boor baa kaa kacay habaas baa kaa kacay fa ahlu xarbin wa xalqatin wa silax bay dhihi annagu niman dhufaysyo iyo qalcado iyo xusuun leh waran iyo eebaa naga soo horeysa ninkiina taabta yacrifu anana rijaal bay dheheen ninka naga soo agbax inaan rag nahay buu ogaanhayaa nabigu hanjabeen wuxuu i haday saa tahay waaba la ogaan doonaayo laakiin diinta qaata or iska tag ban sala soo tegey kadib waxay bilaabeen cadaawad iyo la dagaalan muslimiintii gabayo aflagaado jaa halabsi horor bay bilaabeen kadib gabadh muslimada oo dahab ama fido ka shiilinaysay mid e, dahabla oo yahuudi ah ee wuxuu hi aan ku arkay wejigaadaad fayd waxbaan kaa iibsanhayaa wejigii arki maysid bay tiri niqaab ina sharar bay qabtay markaasuu gabadho fadhida ayuu intuu agga la jilbaabkeedii qaybta dambe ayuu qodax ku muday maskarkeedu kuru ku muday iyadoon dareemaynin ijaabkii fiidiisii iyo isku qabtay madaxeediibu isku qabtay marka hawsha ka dhammaysatay waa niman khayaano badan mogta hawsha dhamaysa gabadho lacagta bixisay bay istaagtay haddee maradii dambe waxay ku tallaalan tahay oo lagu qodbay kor gabadha cawradeeda baa muuqatay way dhawaaqo waa miraaday muslim meelh ka dhawaaba sayf la booday kiibuu dhulka dhigay nin muslima ah dhiidhiyey kii eh, yahuudiga dahabka shiilahayey ayuu kala gooyey yahuudoo dhan baa soo kacday ila suuqa iyagaa baa lahaaye suuqa iyagaa haystay ninkii bay dileen iskugu tagay ninka muslimka ah hawsha halkaasay ka bilaabatay caawadoo loo fadhin waayo toddoba boqol oo nin baa ka cidmayse toddoba boqol oo nin baa ka cidmayse muhaajiriin way ka badan yihiin ansaarna ooba cadacadaynhayaanba hadda intooda muslimiinta ah ila ansaar marka ma islaamin gaalaa ku badan mushrikiin baa dhooban ciidan aad u badan bay ahaayeen <clears throat> nabigu marka waagii dambe waa kii gabagabeeyey weerar buu ka qaaday nabigu waa gabagabeeyey foodaa la geliyey beer wadnahodaa laga baxay toddoba boqol oo dhufaysyo iyo hubkay haystaan careema ma haysato laakiin wadaad muslim ah oo naftiisa soo xirxiray markuu fooda ku geliyo boor baa kaa kacay hawshu waa in sidaa horta la ogaado niman yaroo masaakiin oo dhallinyaro oo dhuudhuuban oo qori aakaa ah la liicahayo oo baahan oo afku jilay kaga yaallo bishintu muxuu ahay madoobaatay isqallaftay ayaa nimankii qablayaasha sagaalkaa oror ku luuday markay ku luuday ayagoo qoryaha jiidahaya nimankii soomaali rogay n labaatan sanona baabi'in hayey ee sankeenna caana ka lisay eena gumaystay miday miisaamaan miday macawista ka dhex bixiyaan oday reehiraana waa dhaweyd meel iskugu nimid markaas intii la qabtay baa layla hadal reerkaadi lacag ha soo direen markaasaan telefoonka qaadon hadlay bu waa lay haystaaye lacag soo dira tobankanta iga dhuftay oo dhan kalaasay oo garaacay bui simaanu calacalwariyaa waa lay haystaa maxay tahay bestay baan ahay sakaraad baan ahay naftu hadda iga baxaysa saacad kadib haddaan waxilin waa lay gowracaya waraa simcanu calacalbadii kale ku dhamaatay <laughs> dadka meesha la gaadhsiiyey waxaad arki karta ma aha nin baa soo marahaya mxuu ahaay meel jag boynta ah ay u taallo isbaaro u taalla nin mooryaana wuxuu dhihi intaa bixi lacagta iga dhima meeqaan bixiyaa shan boqoloo kun bixi ama laba boqoloo kun ama boqol kun wax iga dhima boqol iyo konton kun bixi way badan tahay laba boqoloo kun bixi inaa saddex boqoloo kun bixi hadalkaad soo celisaba boqol baa fuulahay ilay malaayiin tagto ama waad bixina waad dhimanaysa wax udhexeeya ma jiraan ninkii waxaa meesha isle ku dhex la yidhi muxuu ahay lacagtaas shan boqoloo kun bixi nin soomaaliyeed w reer koonfureed ah shan boqoloo kun bixi ma bixin karo ee wax iga dhima ninkaa meesha jiifa u tago ha kaa dhimaa la utag waa ninay saaka dilin oo meesha ududuuban waa nima saaka intay dileen meesha ugu duduuban wey ninkaas kaa dhima la socda asaga annagu waxaan nahay ciidankii mas-uulkii waka ninka duduuban baan u tegey buu i waxaan moodaa waa nin jiifa il dhiigga xataa way qariyeen in la dareemi bay rabaan waan toosay ninka ma dhaqaaqhayo ninku ma toosahayo xal o buu qaadiraysna oo xal o buu jaadta ilaa shalis uu qayilahay waagaa ugu barya hadduu dhacay si fiican u toosay baa la hadal waan gelgelay ninku waa me dhig baba waa meyd waan soo cararay bu shantii boqoloo kun maraan dhiibay garan mahayo mar la jiiday ma garan almihim waxaan oga jeeda cashir ka bixine wadaad mabda'ale oo mukhlisoo daacadoo diinsa u dagaalamaya eebana ha watee adoo baban tafoodu kugelinaya ilahay baana oga guulaynaya nimankii reer banu qaynuqaaci carab samriyey ee reer khasraj ay ku dhaaranhayeen nabiga aruur ku kallahay waa isdhiibeen markay xisaab nabiga ku qabto saxaabadu fooda geliyeen bay isdhiibeen waxay dhan waan qaxaynaa wixi hanti aan qaadan karin waan qaadanaynaa marka intaas nagu badbaado xoolaha iyaga maalkayaga na badbaadi aan kaa guuro nabigu wuxuu i maya horta baan xukum kusoo degay ima alqitaal wa ima inaad isdhiibtaan horta waan isdhiibnayna waan nazalnaa calaa xukmika nabigu wuxuu da marka inuu laayo jaro ay ku qusqaataan xilligaa seebtaa taagane siday qoreysh u go'day inay u go'aan buu nabigu rabay waxaa ku dhabeey cabdullaahi ibnu ibnu saluul baa nabiga jafaaliyey nabi allow haga baabi'in waa mawaalidaydii waa gacalkayga carabo dhan baa igu degdegi waa nimanka dirca ahaa iyo dhufayska ahaa waa hooskan harsanhay si u wanaagsan nabigu rafaadiyey ilaahay saxaabada damce ina u gacan qaadaan cabdulahi bin bn saluul ba nabiga ka hari waayo nabiga wuxu han kuusii daayey cibaad bnu saamid baritu min xilfin buu nabi allow isagu isagu mumin mukhlisu ah maog tahay nabi annagu xulufadaydii reer banow qaynuqaac baritu min xilfihim wa min walaa'ihim lilaahi wa rasuulihi buu isagu beri baan ka ahay dagaal iyo xarbi diy katiibu hogaamin isagu katiibu qaatayba isaga cibaada ama munaafiqan isagu waa ku wareegeystay markuu nabigu markaa hawshii dilkii laga hor istaagay wuxuu hi guura qaxa wada degaan mayno tuuladaani maska guuraysaan nimankaa banuqaynuqaac wey nadir waa ii dambeeyaan nadir ayagu xoolaba lagala hadhay waxyar baa loo fasaxay waxay u guureen adaricaad shaam bay u guureen banuqaynuqaac shaam bay u guureen dib dambe ma isoo soo noqoni kuwa ayaga ah mhm. sanad ahaan ma sugno laakiin annagu kasiir ahaan baan kuu sheegaynaa inay khadri sameeyeen kadibna nabigu uu weerar ku qaaday kadibna markay jalceen ay issoo dhiibeen oy xukunka nebiga hoos yimaadeen kadibna nabigu uu damco inuu laayo cabdullaahina kaga dhegay haddana ay guureen adricada ee shaam u guureen way sugan tahay amaa sababka keenay in lala dagaalamo ma gabadha hawsheeda oo sanad daciifa ku yimaada ma qureish markay jabtay hanjabaadda nebigu u hanjabeen iyo cay iyo gabayo badan oo tiriyeen iyo muslimiin rafaadiyeen iyo nabigu xataa isku day inay ikhtiyaalaan asbaabtaa miya sababkasun waa inay kadri ku kaceen ballan kadriga warmu yimaadaa ballan udhexeeyey nabi maxamed iyagaa jira waa maxay inaysan nabi maxamedna aysan cadowkiisa ku taageerin madiina la wada difaaco marka khayaanay sameeyeen ayib hmm. hmm. taas waxba looma baanayo xadku inuu imaam ofedel bay u baahan tahay annaga maba dhibba naguma hayso xuduud ilahi oofiy inu imaam oofiy dalkeeda an aayad qur-aanan doonayna iyo xadiid ama ijmacu salaf ijmac salafna ma jiro aayad quraan nama jiro xadiidna ma jiro tacaafu اlxuduuda fi ma baynakum fama balaqanii min xaddin faqad wajab aqiimu اlxuduuda calaa ariqaa'ikum calaa imaa'ikum hawshu waa noo fasaxan tahay nin walba iqaamat اlxudud waa min baabi اlamr bimacruf nahy can اlmunkar lianna iqaamat اlxad dhan waa amr bimacruuf dhanna waa zajr can ilmanaahi wاlmafaasid qudro un baa la shardiyaa bas ninkii qudro sharciga la yimaada xuduud waa noo oofin aaniyan jamaaco kastoo muslimiinoo meel joogta iyadaa dowlad meeshaa ka ah wadaadaha soomaaliya jooga intay ka taliyaan iyagaa dowlad ka ah shariifkaaba lix kilomitr dowlad ka noqday maxaad oogu diidantihiin muslimiinta sideeda gobol ama sagaalka gobolba jooga inay dowlad ka noqdaan waa dacfi iyo caqli daro iyo fuxshi soomaaliya ku jira wey iyo dabdaro diin shuul kuma laha ninku meesha hadduu awood ku yeesho ma la tari muslimiintana diin uu ku maamulay inta tabartiisa ah imaam iyo dowlad iyo imaara islamiya la dhacay waajib tahay ma banaano in lagu baxo ma banaano in lagu dhaqaaqo wax dhaawacaya ama dumanaya nidaamkooda iyo maamulkooda ma banaano waxaan taageerhay in loo geysto ayb hawshaasi ad mar baynu ka hadli doona hadda reer banu qaacidaana ka bixin wa nadiir reer banu nadiir ayaguna waan soo sheegay xaratu waaqin bay deganaayeen sharqiya almadiina ayaguna labtirkoodu khayaano ay ku kaceen khayaano ayay ku kaceen laba sabab baa la sheegaa sabab waa saxiixun waa haabit sababna dacfibaa ku jira sababka koobaadee nabiga oo la dagaalamay wuxuu ahaa ee sugan markii badel lagu kala food qaaday marka hore intaa nabigu markuu madiine yimid ba xadiidkii axmed iyo keyrkii soo saareen madiin markuu nabigu saa usoo galay quraysh waxay soo qoreen dhambaal hanjabaad ah waxayna usoo direen cabdullahi bni ubey bnu saluul iyo munaafiqiintii iyo mushrikiintii carbeed ee madiine deganaa een weli islaamin waxay yidhahdeen waxaan ogaanay maxamed iyo saaxiibadihii inaad soo dhoweyseen oo debidejin u samayseen ood magangelyo siiseen haddaydan hawsha wax ka qaban oo maxamed iyo saxaabadiisa aydan fiijinin oydan noo soo celinin wallaahi lalamna alnaha khaylan wa rijaala ilaahay baan ku dhaaranay madiino farda iyo rag baa meelay kala istaagaan waayahaya marka gulufka iyo jeeniga iyo qoobka yaa meella kala marla waayahaya balbalisaa gashay muxuu ahaay cabdullahi ibn uy saldhiyo waxay damceen saxaabada intaysan xoogeysan intay is urursadaan gamto istaagaan hawshuu nabigu ogaa sal slam saxaabu kaxaysta dhowra cabdullahi bin iyo raggiisu meel fadhiya u tegey warkaas waa isoo gaadhayba waana hayaa quraysh <clears throat> hadday waxaysa annagaaba joogno fooda gelin doonne wiilashiina haska layno nabigu sal slam annagu soo muhaajiriimanahaa annagii quraysh annagaaba is hayno oo beri hadday soo duuleen annagaaba ka hortegi xataa yaxkum allahu baynana wa baynahum amaa cabdالlahi بn ubayow adiga caruurtaadi wiilasha wiilasha ilmaadeertaa isbaabi'ina haddaad dagaal ka soo dudsateen mid labaad ha isgelinina nin maka jooga hanjabahaya dinaahigiis iyo baalxooftadii miyaad wiilashada u layn bu ku nab sal slam doqon baatay dabaal hawsha u garaysta hawsha fashilantay hanjabaad nin wiilkiisa u gawracga lagu arkay madalanta adu maxaa kugu dhacay qoraysh soo maaha annaga nagu daa nabi waa iskaga tegey warkiibaa durba suuqa galay ansaarba waay dhn do iska badaay haddaan dilana waarkiisaba asaga cabdullah bana umanka u gudunana u kaadiye faraha laga qaado taas way horeysay hawshu marka qraysh waxay maqashay hanjabaadda cabdullaahi inay socon weyday u hanjabeed saxaabaduna ay fahmeen taana ay socon weyday xaggay ka wareegeen dhambaal kale bacda badrin bay dhambaal culus soo direen yahuud bay la hadleen waxay antum waxaad ahlu xarbin wa silaaxin wa xalqatin wa kada wa kada wa ahlu xusuunin wa xisn oo dhan ba waa iska reemiyi meelaha orda wey nimanka dagaalba lagu yaqaanay ee dowladaha dumin jiray dhankaad ahaydeen maal iyo rag iyo taageer inagana weydiiya nabi maxamed warar ku qaada aysan ka ahayn horaanba dhaqan baad ansaar carab ku ahaydeen wax idinku dhac arki doontaan miskiin baa maska la xagga ka wareegay ammaan iyo hanjabaad tarkiib iyo tariib iskugu daray reer benodir marka hawshaas waxbaa galay xadiidka wuu sugan yahay go-aan waxay qaateen nabiga inay ikhtiyaalaan oy dilaan bay go-aan qaateen sababkee laakiin qaabkan u dilaa laba sabab <clears throat> sababka koobaad ah, waxay dhah waxaan odhanaynaa maxamed waxaan leenahay soddon wiil soddon soddon adiga iyo muxuu ahay soddon wiilo nin ragoo kula socota iyo annagoo soddona aanu isu nimaadno aan niqaashno ma annagaa xaq ku taagan oo diin ku taagan mise adiga mise adigaa saxan aynu ka niqaashno haddii aadna qanciso cala rasi walcayn diintaan qaadanayna haddaan ku qancinaa waxaybaad ka noqonaysa ummadaad u keentay nabig wuxuu wajaanis fiican ka faaidaysa faa'idaysiyuud intaa nabigu soo dhaaqaan bafarin soo celi waxay dhn soddon nin waa badan tahay saddex iyo saddex saddex iyo saddex saddex culimo ah iyo saddex culumo aan isku soo saar nabigu asagii laba saxaabi buu soo kaxaystay ayagu saddex nin bay soo saareen oo maaskaraata oo hubaysan oo nin walba uu wato bilaawo dhegdhegay khinjir dhexda la qabsado xaggana bilaawo ka xaggana bilaawo ka ah marna ruua saasmarna saas ugu dhufan ruux kulaca waa saas waa un saas waa walaajinays meel la qabto meeshu ka miir qabay adigaa haya halkanaad ku dhegeysaa xaggan waa dab ololay xaggana waa dab ololahay bay waa labisan yihiin waxay rabnaga inay warjeefaan bay rabaan gabadh yahuudiyad ahayd oo nin muslima la dhalatay xagga hooyo ayaa ninka walaalka wuu dhintay laakiin wiilay eedda u tahay muslimiinta ansaareed ku jira ila yahuudiy ansaar was dhex galeen waabay jaahiliyadii hawshu markay ogaatay bay u cidato waxay tahay yahuudi diin ma doonahayaan nabiga inay dilaan bay rabaane nabiga ha loo dugo dab walba dab dab ku yeelo meeshay somalia ka keentay dabki baxaba ku yeelo sidaaduba haddii la gaalo bay dhaheen in ha ku dhex joogto gaalnimada ha kugu jirto culmo hadii la yeesho caalim ha kugu jiro mooriyaan haddii la yeesho mooryaanta qayb he ku yeelay dhehe soomaali dhankeda waa taqaanaa dabki kastoo la dab ku yeelay dhehe xun baa kaaga soo bixi oo hawlihii masow laydhi maxataa ugu socota in badanna waa idin sheegay masku toos uma soco aragteen saas u marku urtahay wuxuu yaan waxba ku dhaafin baan lehay buui xagga ku dheg waa agga ku dheg waa agga ku dheg marka yaan waxba ku dhaafin baan leeyahay buui ayagaa kasoo soomaalida dee la baxaysa ayadaa samaynaye nabigu hawsha markuu ogaaday insaxaba fadhigii iyo socodkiiba kadib nabig wuxuu i dagaal iyo xarb usoo diyaargarooba saasay ku dhammaadeen saasuu ku weeraray aruur buu weerar ku qaaday isweer buu ka qabtay fa xaasarahum yowman kaamilan godadkii bay ku ururseen sidii jiirkiibay god iyo kashiidadii bay god isku gureen markuu wax usoo baxa waayb nabig aruurtiiba ka noqday buu reer banu qoreeyo hawsha kula jiray buu weerar ku gaaciyey isweer buu ka qabtay fooduu geliyey reer banu waa ka yaraayeen kuwa kale waa isdhiibeen waxay dhh anagu tubna min alkadri haddaan diyaar u nahay cahdi iyo musaalaxo maxaad diyaar u tihiin inaan axad dambe oo gaala aan la shaqaynin carab aan goyno madiina aan kula difaacano wax shar oo dambena aan laga maqan qora wasiiqada way feermeen cahdi bay galeen markay cahdiga galeen buu nabigu ka noqday haddana reer banu qurayda buu ku noqday markaasay jabeen marka nimanka horda lug baa baxday ma ogta horan ayaa guuray banu qaynqaac baa horan la qaxyo la raray reer banu qoyna cahdi bay galeen aysan ka mar dambe ka bixi hadday ka baxaan ay go-ahayaan mar dambe way soo dhiibeen waa keligood isweerbu nabigu ka qabto markaas waa laga adeegay suuratulxashri baa ka hashay nimanka warkooda lagu noqon maayo sababkaas waa sababka saxiixee sugan wey inay ay ballanfur u sameeyeen lagula dagaalamay sababka labaad la sheego bukhaarina mxuu ah ku sheegay fii kitaabi almagaazi uu ku sheegay baabu xadiiثi bani nadiir wa makhraji rasuul lah sal slam fii diyati rajulayn ba asagu keenayo waxay noqonaysaa dagaalka reer bani nadiir inuu yahay bacda bi'ri macuuna camiyat damri wuxuu ku jiray saxaabadii macalimin ahaanta u baxay ee diinta faafinayey ee nimanka reer bani lixyaan ama reer hudal ay layn jireen qurada sabciinka ahaa buu ku jiray ayib toddobadii quraada ahaa toddobaatanka quraada ah ee nabigu maclimin u daray buu ku jiray asagoo awr ku maqan asagii nin kale yaa saxaabadii la khaaimay oo la dhaklo la dhameeyey inti laisugu tegay ibr laga dhigay qaba'il baa kusoo duulay mar dambe awrtu soo wadaan ya waxay arkeen meeshay ciidanku deganaa saxaabadii oo haddhacayso geelka dhacahay babago duulahay gorgorka qoorta leer ordahay war meesha maxaa ka dhacay way soo socdeen farday ciidan iyo raggii oo dhammaadayba taaganba maxaa l isweer laga qabtay isdhiiba saxaabi kale asagu wuxuu hi abadan intaan noolahay gaal gacantii geli maayo wuu dagaalamay faqatala faqutil camin umaya asagu dilaabahay wuxuu arkay meshu usa dagaalami karin gacmuhu taagtay wuxuu hi anigu maya aa la qabtay caamir shaydaankii watay ciidanka gaalada watay yaa qabtay foodu ka jaray wuxuu hi addoon weeye faactaqtuhu can ummi nadar hooyada ay lahayd baan ka xoraynaya saxaabuu baabi'in ahlu tawxiid buu baabi'in culumuu laayey mujaahidiin buu baaba'shay kadibna wuxuu leeyahay ninkan addoonkii ayagaan ka soo qabtay allan ugu dhowaan hooyada nar lagu lahaa oo inay qoor xoraysaa baan ka xoraynaya waa dhaqankaasi moogta masaajidka ilaahay baa muxuu ahaay masli xaraam bay muslimiintu u diideen oo ambiyadii bay nabiga bay dilahayaan oo saxaabadi bay laayhayaan markaasoo dha waay dad ku da bil xurmalay ruux dileen yasalunaka can ashahri اxaraam ayb marka qitaalkii ay saxaabadu si khalad u galeen bay ka dhigeen ceeb iyo dhaleeco aan ka hadhaynin saxaabada wa maca daalika masaajidkii bay ka saareen asxaabadii oo nabiga bay dhibeen oo saxaabadii bay layn oo kufri iyo shirki iyo gaalnima bay dhexfan dhuflayn hayaan marka wax yaroo lecib sagiiraya lagu urursan waa dhibka jira weeye soomaalidu hadda wadaadaha muslimiinta ee ummadda khayr u haya intooda san sheegi mahaya maba arkaanba intooda xun bay kuu soo celin saasay yidheen nin bay dileen oo muxuu ahaa intay nin sii daayeen ma sheegtaan ee muslim ay sii daayeen ooy gaal ka shaqeeyeen nin bay garaaceen oo bud bay ku lafbaxeen naf qalaf waa dhintayba dadkii oo dhan baa cabsan bay ku leeyihin inta san la sheegi maayo inta xun baa la soo guuray ibn taymiya wuxuu ruuxu inuu daksi noqdo ma ficlo sheikhuislaam ruuxu inuu daksi noqdo ma ficlo lianna daksigu laa yaqacu boogta iyo malaxda iyo miilku ku dhaca haddaad soo qabaysato ood barfuun soo mariso adoo nadiifa soo baxda u kaa cararhay boog baad yeelatay ni waa duulu ku dalahayaa jidhkaada meesha uraysa ama boogta ah unbuu arkaa wax kale ma arko daksi soo ma taqaanaa laa yaqacu ilaa caqiir aw iljariix xoolaha neefka xooga badan ee mxuu ahaaye naaxsan shinidu iyo jirida iyo shimbiraha cuno iyo waxaas kuma badno takartu xaggay iskugu tagtaa neefka dalluunsan ee geeska dhacay ee mxuu ahaay dhuugga mxuu ahaaye qumbacday neefka unbu ay shinidu raadsata baasha takartu raadsataa baan ujeedaa marka sidaaduba inaan meesha khariban keliya ursata ma ahe waa in wanaag iyo khayr ba aad sheegto laa shaka marka in muslimiintu wanaaga oday halgamay maanta khayrkoodu badan yahay bani aadamna haddii xumaan lagama waayo banu qurayda iyaguna marka khaladka iyo ku go-een saasay ahayd wa xaarabahu halaaثatu saddexda nabig waa la dagaalameen bilgadri waalkhayaana kula dagaalameen famana nabigu wuxuu ku galladay soo sii daaya markuu ka adkaaday calaa bani qaynuqaac buu ka adkaaday ayuu sii daayay bacda waqcati badrin bacda shawaal ila beder waxay ahayd bisha ramadaan shawaal buu nimankan u dheel nabigu sii fasaxay marka uu ku dhagay ibn ubay bn saluul almunaafiq wajla nabigu wuxuu raay banadiir buu raay oo qaxiyey ok haddee marka ay soo dhiibeen ay yidhahdeen iyaguna wixii inta ka dambeeyey maxaad leedihiin wixii hub a waan ka tegaynaa laakiin wixii xoolo ah oo noo qaadmi karo dahab iyo fida ah iyo alaabta guryaha baan raraynaa amaa wixii hub ah iyo beeraha waa ka tegaysaan saasaa lagu heshiiye waa guureen oo xataa guryahooda ay fujisteen yuribuuna buyuutahum bydihim waydi mminiin ayib waqutila cafwan waqatala nabigu wuxuu laayay bani qurayda iy waa laayay mar dambay ka baxeen ballanki ballanka horey jebiyeen ee nabigu kula dagaalamay ay ka toobadkeeneen haddana mar labaad bay jebiyeen cahdiga labad ay galeen waa ahlu qadr waa khayaana wey ballan ma dhowraan nabi maxamedna dhaqan ooma nin ballan buriyo inuu cafiyo la soco hawsha iyada ah nabigu hadduu ruux asagoo ku xadgudbo oo uu nabigu dhibo oo nabiga la dhibo oo rafad iska cafi jiray nin baa la dilay nabigu inuu ma qaato diyo qaato waa fududahay laakiin nin aada balani cahdi gasheen oo cahdigii jebiyey nebi maxamed oo cafiyey hadduusan caadi isaga khaasa un ahayn soo heli maysid nebigu waxaa weeye meel buu saaraya lanna naqd اlcuhuud waa masale aada xun weeye waa qashinsi ruux waa ku bahdilay nimaad bal la wada gasheen mucaahado dukuminti baad ka feermaysateen in la isdaayo la isbadbaadiyo inta aniga u xulafaa banaanka laga maro raggaada adugu banaanka kaaga maro haddaad intaad soo dhaqaaqo soo tilaabsato aad isha kaga istaagto waxaan samaynoo dhan hadda waxba imaada reebin ninkaas waxba imaada reebin saa darteed quraysh markii cahdigii xudaybiy iyo sul xudaybiye la galay ay buriyeen oo reer bani bakar oo xulafo quraysh la ahaa ay u hiiliyeen ogana hiiliyeen reer khusaaca nabi muxuu sameeyey weerar buu qaaday weerar saxaabi lama dirin ka muhaajiri ah walaa ansaari lama dirin xoolo muhaajir ansaar laguma xadgudbin niman muslimiine gaala iskugu dhex qabiil reekhuzaca oo laakiin xilligaa muslimiin u badnaa mushrikiinna lahaa waliba sidai ugaashadu u badnaayeen ay qabaailkii mxuu ahay waaweynaa laakiin xagga tira ahaan muslimiintaa badnaaye oo isku dhex jiro nabiga cahdigiisa galay oo asagoo ku ahaa baa lagu xadgudbay nabigu jawaab adag buu ka bixiyey ilaahay quraysh hal dhumay hal dhaan raacay laga dhigay makaan la qabsaday naqd ulcuhuud masale khatara wey yuhuud maxay eeday ballamay buriyeen heshiisyay ka baxeen ninku hadduu ballanka buriyo de ugu xadgudub qolyaha masaakiinta islaamka maanta sheegtay carabaha iyo qolyahan eshiyaanka sakaraadka maraykan baa wax lala feermaysan qab muxuu aha ninkaas argaxiso ah mid baa la dili maxaa u disheen argaxiso wey waa la qaban argaxiso wey khatar buu adduunka ku yahay xoolaa laska dhiciyo qab bunuug hantiyaa la qaadan mxuu ahaa xoolo lagu taageero alqaacidu argixisay ahayd maa allah carabtu marka way xadreynayaan wax kastaa lagugu dayay iska xatire weliga adugu marka kan muxuu ahaa kan aad bu isoo fiiriyey ayib kan aad bu isoo fiiriyey marka sidaadaba haddaad tiraa ki fiiriyaba qab ka siin wax u gaargaarayna ma jiro ayib oo u helin adduunka dhan baa fasada waxay adonka igu qabsadeen ruuxa muslimkaa naqd buna iska ilaaliyay isago usan ballan sharciga usan burinin la sharaca aljaahiliya ballamo been oo jaahiliya oon diin shuqul baa jira ayib alimaam cabdilmalik bn xabiib baa waa loo keenay qadiyo markaasu hawshan waa sharci bur hada sharcu jaahiliya ba sharcu islaam sharci ha noqoto lakin waa sharcu shayaan bur kan sharciga islaamka ma waxaan ugu hidan waa sharci iyo waa xukum xukumku inuu sharci islaam yahay lakin dinka waan tuurayna adugu ballamaha ilaaliyo cuhuudda oo ka bixin cahdi iyo ballan ma fiicna hawsha ayada waana khatari ballan la jebiyena jawaab ku filan waa in laga bixiyo jawaab ku filan waa in haddii kale waa dul iyo qashinsi wey wasaba nabigu wuxuu qafaashay duriyatahum caruurtoodii haweenkoodii wanazalat waxaa soo degtay suurat اlxashri baa soo degtay fii qisati bani nadiir wa suuraة اaxzaab baa soo degtay fii bani qurayda faslu nimankaa warkood halka inagaga daaya reer bani qurayda iyagu saddex boqol ilaa afar boqol oo ciidanay ahaayeen reer bani qaynuqaac ragga ka gaashaanqaadka toddoba boqol nin bay ahaayeen reer bandir lix boqol iyo shan boqol bay udhexeeyeen shan boqol iyo toddoba boqol iyo afar boqol hadii laisu geeye meeqa raga wey meeqa wey kun iyo lix boqol kun iyo lix boqoloo askari oo hubaysa nabi maxamed ma haysaninba mana heli karinba ilaa ay ku dhowaatay fatxu maka ayib ay soo dhawaatay sanadkii shanaad lixaad buu ciidan noocaada nabigu helay khaybaroo dhan uu ku duulay nabig wuuu geeyey kun iyo shan boqol oo askari makoo dhan uu ku duulay muxuu geeyey waagi dambe meeqay ahaayeen kun iyo afar boqol kun iyo saddex boqol kun iyo shan boqol u badnaan marka kun iyo lix boqol oo hubaysan bay heli kareen yahuud laakiin garabkooda alla ka baxay qadrigii iyo khayaanada ay sameeyeen ballanfurkii baa ku biyo keenay ayb faslu wakaana yusalii ilaa soo celin doonaa sheekhu qadyadanoo faahfaahsan uu keeni doonaa labada qadyood banu qaynuqaac iyo reer nadiir iyo qoreyda qadaayaadka jihaadka markuu marayo ku keeni doonaa dhammaanteed marka la gaadhay mid kasta meeshiisa uu faahfaahin doona hadda waan iskaga tegayna ee khulaasada yarta aan ka gudubno faslu wakaana yusalii ilaa qiblati beyt اlmaqdis nabigu wuxuu u tukan jiray ilaa beyt اlmaqdis wayuxibu wuxuuna jeclaa an yusrafa in loo iilo loo leexiyo nabigu ilى اlkacba asagoo nabigu maka jooga ayuu baytulmaqdis u tukan jiray kacbada hortiisa ah nabigu intuu gara maruu yuu u tukan jiray baytulmaqdis amar allo ku socdaa nabigu wuxuu jecel yahay kacbatu abihi ibraahim inuu u tukado qiblat اlambiyaa inuu u tukado xajkii meeshuu xaramkii ilaahay laakiin amar baa la siiyey waxaa l maya waxaad aadaysaa u tukanaysaa beyt amaruu ku socda wa qaala lijibriil wuxuu ku uri mar nabigu wadidtu waxaan jeclaan lahaa an yasrifa allaahu wajhi wejiga rabbi inuu u leexiyo inuu rabbiga ka leexiyo cafun wejigayga can qiblat اlyahuud aniga yahuud inaanu ismeel u tukanin baa jeclaan lahaa jibriil buu la tashaday wuxuu i jibriil waxaan jeclaan lahaa yahuud baa beytulmaqdis u tukata aniguna diin cusub baan la imid oo furqaan la yidhaahdo milatu abi ibraahim ah nimankan meeshay u jeedsada inaan u jeedsanin baan jeclaan lahaa oo lai ii celiyo kacbatu muxuu ahay alkacba musharafa faqaala wuxuu ihi marka inama ana cabdu fadcu rabaka wasأlhu isdhiibidda u fiirso jaliil wuxuu ihi anugu addoon baan adoo kale ah xil baa la iisoo dhiibaa waxyi aayadaan soo qada waa kuu keenaa hawshaa samee waan sameeyaa waxaa dumi waan dumiyaa addoon ma'muuraan ahay lay amro ee rabbigaabaa talada iska leh rabbigaa maxamed oo bari buha weydiiso inuu kaa leexiyo qiblat yahuud oo uu kuu celiyo kacbada kuu celiyo hadihi alcubuudiya malagii u sarreeye wuxuu le anuu addoon baan ahay rabbigaabaa hawsha ku xidhan tahay rabbigaa weydiiso bari xadiiku asagoo mursal ayuu yimaadaa mxuu ahaay fi siyar walmagaazi ku yimaadaa qadiyadan wadidtu an yasrif allahu wajhi can qiblat اlyahuud mursal xasan ah fajacala wuxuu guda galay yuqalibu wajhahu fi الsama nabigu markii saa lagu yidhi cirku fiiri jiro ilahay u baryi jiray ducooyin ilahay in badan barya nabig sal slam yarjuu dalika asagoo rajaynay in laga leexiyo qiblaة اyahuud loo leexiyo mxuu ahay qiblaة abi ibraahim xatى anzl اllahu calayhi qad naraa taqaluba wajhika fi الsama nabi alla waan u jeednaaba la wajeeda gadgadoonkiisa iyo indhaha aad kor dhigayso iyo ducada iyo gacmaha taagayso fi الsama xagga qiblada cirka aad firinayso falanuwaliyanaka qiblatan tardaha ay tuxibuha waxaanu kuu jeedinaynaa qiblo aad jeceshahay tan waad jeceshahay laakiin waxaad kasii jeceshahay alkacba fawali wajhaka wejigaada jeedi baa layihi shadr almasjid اxaraam xagga masjidka aad baa layihi oo weliba nabig wuxuu u sheegay saxaabada xadiid xasana ah, ku yimi macnahaase markuu nabigu jeedsaday isagoo ragcatayn tukaday la jeediyey ragcatayn duhura isagoo tukaday oo markaas laba ragca u dhiman tahay baa la wareeg amar baa la siiyey jibriil baa la hadlay waaa wareeg kacbada qaabil nabigu waa kala wareegey kacbadii baa kor loo qaday waa la tusay laftarkeediiba meeshay ka jirtay baa toos mubaashir life baa loo daaray mogta waa qiyaasu ijtihaad xagga ujeedso maa beyna almashriq walmaqribi qiblatu waad ka odhan kartaa nabigu toos baa loo tusay marka qiblada iyo astaantii masaajidka nabi maxamed uu ka sameeyey waxay astaan si toosa ah nabiga isagoo fiirinhaya kacbada ayuu sumaday hawshan waana qiyaasnaa xidigheel baa ag ka soo baxa xagga qoraxda baa mxuu ahay u dhacdaa xaggay ka soo baxdaa qiyaas wataa baan dhahnaa inagu mogta wataa ma aha nabigu isagoo arkayuu jeediyey hawshi isagoo arkaayuu marka nabigu waa la leexiyey wadalika wuxuu ahaa bacda sittata caشhara شhahran lix iyo toban bilood sanad iyo dhowr bilood kadib min maqdami nabiga soogeediisa laga bilaabay almadina inta uu soo galay qabla waqcati badrin bishahrayn bader intaysan dhicin laba bilood ka hor ayaa nabiga laga wareejiyey beyt loona wareejiyey qibladii shariifada ahay qaala maxamed bnu sacd wuxuu yihi saaxib طabqaat akhbaranaa haashim ibn qaasim قال أنبأنا أبو معشر نجيح عن محمد بن كعب الqرdي قاaل mا khالف نبي نبيa قط في qبلة wuxuu hi sidooduba nabi nabi kuma khilaafin qiblo weligii isagu can ra'yihi واجtihaadihi wey nabi nabi ma khilaafo برأyi واجtihaad yaعnي في qibla وlا في sunaةi sunana kuma khilaafi إlا أna رasul صل ل sلم laakiin nabigu اstaqبلa byt المqdس حيina qadima المdينة ستة caشhر شhهرا nabigu markuu madiine soo galay ayuu dhowr iyo toban bilood wuxuu u tukanayay beyt اlmaqdis uma qara'a wuxuu nabigu akhriyey sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan cafwan wuxuu akhriyey maxamed kacb alqurdi baan rabaa sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan wاladii awxaynaa ilayk wma wasayna bihi ibrahim wmuusa waciisa an aqimu اdiin walaa tafaraquu fiih kabra cala mushrikiin idan nabi maxamed sal l slam hadduu u tukaday qibladana oo kacbadana ambiya u tukan jirto waa qiblat اlambiyaa haddii baytulmaqdis loo tukanayana waa loo tukan jiray marka marka mukhaalafadu mukhaalafa mutaxan ma ahee waa mukhaalafa nisbiya marka horena amar buu nabiga ugu tukanhayay marka dambana amar buu oga wareegay diinta ilahi wuxuu idinka jideeyey maa wasaa bihi nuuxan wuxuu nuux ilaahay amray u dardaarmay alwasiya huna almr wa tashriic awxaynaa ilayk iyo kan aanu kuu waxyoonay ma wasayn ah bi ibraahim wamuusa waciisa an aqiimu diin diinta in la toosiyo oo la istaajiyo towxiidkana loo jeedaaye walaa tatafaraquu fiihi fi diin aan lagu kala tegi wa in marjiciyadu ay waaxida noqoto xukumku waa inuu waaxid noqdo meesha loo taqaadi ataqaadi jahdu taqaadi waaxida haddii la iskhilaafo waaxid meel baa loo naqanaya nabigu muslimiintu waa miday cirqi iyo nasab ma kala geyn karo liannahum waa ummatu waaxida ayib wa ana haadihi ummatukum ummata waaxida wa ana rabukum fattaquun facbuduun idan ilaahay subxaanada waa waaxid diintu waa waaxida muslimiintu waa muminuun fi tawxiidi walislaam wax qaybiyey ma jiro ma kala qiimaba ina akramakum cind allahi atqaakum ataqwa iyo alxasabu wاnnasab maxaa ku yimid xagga talada hal madaxweyne basan yeelanayna ma qaybsami karno waa inaan hal madaxweyne yeelano hal mas-uul togogtii qaybsantay taladii qaybsantay dhahan soomaalida waa daqana markaad keligaa tahay adaa isxukuma gurigan caawa iska siixo caawo dhan soo jeed berri o dhan ha seexanin farta doonto qor meesha doonto ka bax xilligaa doonto safar waxaa doonto cun cab adaa isxukuma xoolaha waxaa doonta bixi kaa doonto u diid adaa isxukuma laakiin haddii meeshii aada la maanaato oo dhasho oo wiil labaad uu meesha soo istaago aabbo maxaan bixiyaa talo qasab wey islaantii baa talada wax ku leh wiilkii baa talada wax ku leh markaad amarku taaglaynaysad keligaa ahayd ee madaxaadu adna uu kaa xiirmaya xaggana adigu kuu joogay hadda ma ah lagula haysta abtibaa iban qaraabaa iban haddii waxaan rabaa hasheebla inaan sii hashaasi waa carruurta biilkooda weeye waa hasha lagu barbixi lahaa middan sakaraadka xigayaha qabta sii xoogo yar baan hayayaan u diraa u dir muxuu ahay hebel u dir oo heblana may hebla shanad koray qaaatay hadda hebla loo rabaa adoo hawsha ma xukuti saduba talada keligaa kaama go meeshii waa laabudda minshuura marka taladii qaybsantay mxuu ah tawtii qaybsantay baa taladii qaybsantay marka muslimiintu saysan talada u qaybsamin laabudda an yakunuu taxta imaamin wa ra'iisin waaxid khaliifa waaxida cala lmuslimiin lannu haddaynu qaybsano baaba weeye wax haddayn hayso intaa maaha carab muslimiin waa la ogaada hadii la qaybiyo in laga rayn karo waa la qaybiyey fariq tasud ayib qaybi oo xukun qaybi oo maamul dhowr iyo toban dowladood boqca yuro masaajidkeena la eg bale baxrayn bale baxrayn baxrayn manaamo xaggee masaajidkeen la egta in yar oo muxuu ahaay laba markab baan qaadan baa jabuuti baa laha jabuuti gobol soomaaliyed ma dhanno hal gobol baa ka weyn oo o dhan gobollaha gobolheenu u yar bay leeg haddaysan ka yaraynba kasii yaraynba jabuuti waagi hore saaxil baa loodhan ji waa garanaysaan saaxil baa soma saaxilu somaal baa loo yaqaan waaga hore garanaysaan jabuuti wixii la halmaa o dhanba meeqa loo qaybiyey shan baa naloo kala gooyey waagi hore abaan ka calaacalayna nin reewamaa laga sheegahayey mxuu ahaaye nirig buu hal dhashay oo mxuu ahaa nirigtii istaagid adi bu u yimid marka barda ku haysay geelu dubo makac waa taqaanaa muddo dhowr maalin wax ku dhown baa tircinood wadi oo qaadi oo ma ilaa lagu adkaadaa ma istaagi karo intuu qabtay waay la istaag lgu handhaadheer yuu qaatay la istaagi leedahay luga dhaadheer intuu qabtay buu lowyaha ka jaray miigtuu lowyaha uu ka guray oo fadhida oo lagu gaaban ku taagan nafna ku jaraqaysaa nin kale u yimid nin laa ilaaha waxaan la yaaban tahay waxaan ka guray baa ka daran bu wuxuu u qaatay inuu weli la yaabay oo lagu hadhaadheer wuxuu i ma waxaan la yaaban tahay wixii aan ka guray baad arki lahayd hadda waxaa weeye an shan baaban la yaabanaynba somalilan iyo waqooyi iyo koonfur iyo n f d iyo soomaali galbeed iyo jabuuti inna loo qaybiyo ban hore la yaabanayn intii yarayd baba lasii qaybiyey imisan laan badmaraysan zaniya laan hebelkaa laan waa maalin kasta laan cusub wey waxaa le hadday isi haystaan intoodan africa o dhan bay khatar gelinaya waa la ogyahay qoyskan somal qoys diineed weeye dee xumaan la waaymaa laakiin si mayuulkooda laga hadlahaya qoys diineed weeye waa isku luqo waa isku af ma laha raafida ma laha nasaariya gaalo kala ma laha waa isku dhaqan buqcay wada degaan waa isku diin weliba waa madhab shaaficiga kulligood waa ummad wax kastoo awood lagu hela ka midaysan diinta bay ka midaysan yihiin dhaqankii bay ka midaysan yihiin afkii bay ka midaysan yihiin madhabkii bay ka midaysan yihiin marka ummadda noocaasa waa dad firfircoon wey oo wax abuuri karo wax samayn karo oo ummadda hadda sidaan u dunno u duntoo nool la arki maayo dadka kale hadday dumaan oo sanad biscuna eber naf naf nool laga arki maayo keeni qaxay ku kala biilhayaa romood baa saaran kii xoogoo meel ka furta dukaanka yarkaa qoys beel dhan baa ku dhaqan ummad isku noolo ahaloo qaraaba ah wey dadkan waa marka waa in loo fikiro waa in loo qayilo waa loo qayila marka nairobi baa loogu qayilaa meel kaska badaaye daarahan waaweyn u n baa loogu qayilaa maxaa meeshii naloo fadhiyey girgiri baa naloo fadhiya marka waa qoys loo tashaday wey reerba ow kula maqli jirta kii yaraa wax isku daya yihah hawsh aad samaysinin waaba saaranba khawaarij takfiir dhiggay banaysan hayaan dibadda laga soo diray dabada ka tiimbaraysan yihiin yuhuud baa wada war yuhuud may ku wado ani maay u fali adig may ku wado wa aniga wado adigu muu ku wado si adag horta hawlihii qolyihii daaradu wey markay wadaadihii haweenday isxilqaameen ilaahay khayr maxaakim noo sameeye daarood maxay dhahdeen jalla daarood waa mooryaanti hawiye mujaahidiin noo noqday dhen mooryaan tu mujaahid yeeli mayna dheh from mooryaan tu mujaahid abadan waaga waxaan ku nidhi idinkuna noqda ha idinkuna noqdaan ku nidhi maxaad noqotaan from mooryaantu mujaahid noqda shaardeed bay noo idinkuba gashadaan nidhi hawiyo shaardeed ma soo gashaa la gashada shaarka yaa shaarka laga xigaa ma rabaan waa ididaro inta waxaa la rabaa dadka in lagu siro shacabka iyo bulshada fahmi karta kaarka qabiilka baa rabaa in la geliyo ninkan kaar qabiil laga dhaadhicin karin waa in kaar kale laga dhaadhiciyo nin walba wixii kiciyaa la gelinhaya soomaaliya dhibkeeda waxaad fahmi karta maaha ayib aada mid baa kuwale mxu buhuki iyo mxuu ahay yugandiisku iyo afrikaanka waddankana qabsan niman soomaaliyeed weeye yuusuf in dhacad warkiis waad maqlayse mujaahid baynoo ahaa soo maha dadku waxbay qoonsana ma hadda qolihii daaro markay in arkaan maxay samaynayaan wakaa ninkaan sheegana kuleeyihi soo maaha hadda maxay samay ninkii shalay mujaahidka ee maxkamadda hogaaminhayay ee ilaahayba nagu dharqabtay aad noo difaacay ee noo hiiliyey yo hadda maanta wuxuu kuleeyahay leeyahay eh? amisom iyo burundiisku waa niman soomaaliyeed lamana odhan karo waaba yugandhisba soomaali wey wargurmay somaali noqde waa dhibintiisa leeg wey caata agga uboo waa gumaystayaal lala jihaado asagi wixii faara qabiil kama marhna laakiin adugu haddii wanaag ninku uu kuu keeno hoosha u degan wanaagka ka qaado hoostiisa alla u taalla ad holka u taalla maaha wanaagka ka qaado ilahay baa la xisaabtami marka waxaa weyaan sida shayga khayrka ah waa in lasa kaalmaysto oo muslimiintu muqawimaadka iyo cawaamisha wax mideeyo o dhan ba alla siiye laga faaidaysto waxaynu oga jeednaa madaxweynuhu waa inuu waaxid noqdo haddaanu iskhilaafna meesha loo noqon waa kitaabka ilahay fain tanaasactum fii shayin faruduu ila اllahi wاrasuul wma اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah almarjaciya waaxida ataqaadi jahat الtaqaadi meeshan u xukuntamaynan tegayno وأn اxkم bynهm bma أنزل الlah طيب أlم tara إlى الذiina يزcmuuna أنهم آmنوا bma أنزila إليk وma أنزila min qبلka yuriiduuna أn yتaxاkموا ilى الطاaغوت وqad umiruu an ykfuruu bه وyuriid الشhayطاan an yudlm ضلاaلا bacيida xukumku waa agga kitaabka ilaahay isku dhucu kala baxu waa kitaabka ilaahay maamulku waaxid weeye cirqi iyo jinsi nama qaybiyo diin baa namidaysa wax naga maqanba ma jiro laakiin balaayana kala wadaba balaayana kala wada marka waa ninka cadowgaada intii la daraasay meeluhu ka nugul yahay ayaa la duraa somal qolyihii mxuu ahay dameeraha biyaha ku dhaabin jiray dameerka boog bay u samaynaya meel booga ah. meeshaan adarkay ka qodahayaan markaas hadhow ka danqahaya markuu ordi waayo ay kaga mudahay kas dameerku cararhaya maanto dhan ulba ku dhufan maayo meeshaasu ka danqahaya wuu ordahaya meelahan ka nugul gaalada ogaadeen in la qaybiyo alkhalaaf alcumaani maxaa lagu dumiyey waxaa lagu dumiya carabay waxaa idin gumaysta turkiyiin niman acaajima oo atraaga iyo jaraakisho ayib baa idin gumaystaba idinkaa carab alaimatu min quraysh baa loo akriyey safiirku qunsulka ingiriiskaee suuriya fadhiyey axaadiisdaliishada ka mid aamatu ah min quraysh alaimatu min quraysh annaasu tabacun liquraysh qurayshna lala ordi maxay ahayd islaamka lagu dumiyey markaa iyadaa dan looma wate waa kelimatu xaqin uriida biha baail carab baa dumisay khilaaf cumaaniya kow ka ahayd ermaniyin baa lagu kiciyey waxaa lagu kiciyey nimanka qubrisiintaa carab oo dhan baa laga hor keenay dad yar mooye xataa wadaadaha mashruuca la geliyey ilaa waagi dambe rashiid rida uu la soo istaago war carabay intay ingiriis iyo maraykan iyo mxuu aha faransiis iyo bortuqiis idin geysteen iyo talyaani wax idin geysteen ma jiraan buui wa ataxadaa buu i maqaalaadkiisa siyaasiga halla keena buu i mulugtii atraag dhibay idin geysanoo carab ku wajan i keenabu bala la keen waxaan ixtiraam iyo wanaagka idima hayaan laakiin nimankan inay idin gumaysteen bay rabaan oo buundada idinku maraan kadibna idin tuuraa ayib waxaa tihiin buui khubaasiin la qabo galaafis kadib markay hawsha ka dho dhameeyaan ood wasakhodeen idinku buu idin siibi dhafta binka si kastoo ula hadlay carab laakiin waxaa weya laqad asmacta low naadayta xayan walaakin laa xayaata liman tunaadi walow naaran nafakta biha adaat walaakinaka tanfuqu fii ramaadi dab haddaad dhuxul la afuufto waxbaa ka soo bixi laakiin meel lagu kala tegay oo dabayl xagaa ka saxarsatay waxba ka soo bixi maayo dhuxul baa sheegtay habaasma indhaha kaa geli iyo dambaska wa kaana lilaahi fi اlqiblati fii jacli اlqiblati ilى beyt اlmaqdisi uma taxwiiliha ilى اlkacbati xikamu cadiima imtixaan baa bilaabanaya muslimiinta laga hari maayo walaa nabluwanakum wey ayib qiblay sanad iyo ka badan u tukan hayeen baytulmaqdis la yihahdo waa laga wareejiyey noqdaa layidhi halkaasi kacbada aada hawl khatara wey xukunka sharciga ee la fuliyo munaafiqiin gaalo baa ka faa'iidaysan halis wey hawsha iyada ilaahay laakiin wuxuu rabaa inuu kala saaro waa la isku dhex jiraa nabadii caana la wada yahay islaam baa la wada sheegan markay guuli jirto waan laan dheer aynu nahay guuldaro laakiin waa gablan baa lahada guuldaro waa gablan haddii la jabo hebel baa hawshan ka dambeeyey joog baan ka waayo oo sadig ka afuufaya ma aha oo shoo dagaalamahay maya in meeshaan lagu jawaaban garan hayeyba maxaad noo qaban weyday waa idin kari waaye haddii laanaa ku taliy ohan lahaa haddii la guulaysto anaa ka taliya maanta anu hadaanan jiri lahayn lama guulaysteenba nin walba markuu dhib wuxuu doonay inuu ka cuurdaarto oo hawshaan shuqul kuma lihi beri baan ka ahay kan kuma jiro wadaadahay waxay doonayaan ka cuurdaartaan inaysan argixiso ahayn argixisa anagu ma nihin jihaadiyiin ma nihin wadaad kaleda joogaa layihi ma maada tara fi اljihaad اlmucaasir اlcaalami acuudu biاllahi min aljihaad bu acuudu biاllahi min aljihaad imaam dhan wey fii masjid soomaali ah ma ahaada nin carabeed la soco inkastoo carab aad sheegataan idinkuma haysta anugu iskaba sheegta muxuu i acuudu biاllahi min aljihaad lanna khatar buu noqday jiim iyo hay daal haddii lagaa maqlo yaa weylag marka w inuu ka cararo dhembil dabay noqotay dhembil dab ah inaa haddaad tuurtana waad gaaloobi dad wadana way ku gubi soo maaha aلsunna الtawxiid الصaxiix aljihaad wuxuu noqday dhembil daba ninkii qaada uu gubi laakiin nicmaa ka dambaysa iyo naxariis iyo gallad iyo ilaah rilihii iyo janna ka dambaysa dabkaa yarkana waad u dulqaadan haddaad tuurta soo maaha adna iimaankaada waa tuurtay waad gaalowdaha acuudu bilahi min aljihaad xagee u waa yahay halkaasay maraysa fartaa xumaata maaa l fardhis kaagama hadho fartaa oo xumaata le fardhis hadho sa haddaa tiraa fartaan go-i mayso islaam sheega uu kugu dheganaan jihaadka ama firdhi ama ha fadhidaada kuu taalla gaaladuna waxaa weeye kan aad leedahay waa jihaadi markay ka soo faraxlato ilaahay makanin mahaye adaa ku xiga hadhow unbaad odhan doontaa ukultu yowma ukila athawr abyad nin walba hawshaa ku talagalo wey itixaadkuwaabay ku qoraay inay adkixsan yihiin hadda waa laga sadexa aad fiicantiin musaalimiin ictisaamiin ahlu khayr baatiin shabaabkaa ku qoran hadda calidinkaa ku qoran ayb buuggan haddii lou geliyo waaba khayr ha lou geliyo makraati wey inaad ahlu khayrka wanaagsan makraati u tahayba dad islaamnimo iyo diin laguu geliyo maxamed dooniba waaba shahaada wاlxaqu maa shahidat wاlfadl maa shahid bihi acdaa muhiim jiddan wey in cabdilla xasan xu gaalnimu ku ammaanay kaa dhimay ninkaasa gaalo yaqaanay gaalnimu ku ammaanay kaa dhimay buui flexibl wey waa nin bayzania waa nin classic haddaad maqasho oo ingiriis maraykan ay yidhaahdaan he ninka waa ku daayey waa argixiso waa mayal adag yahay waa teroristi waa balaayo muxuu ahaayey hawlaha hadaad maqasho khayr filo ninkan waa kala tageen diintaaba tagee kala taga allah baa dab iyo caw naga dhigay mxuu ahaay biyo waa kala tagnayba fa ina allaha caduwu lilkaafiriin allihii khaaliqi abuuray baa cadow u ah laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa waaba la kala tegay suuragal ma ah inaad marka dabadabayso mid noocaas idaa marka xukunka sharciga ahaa ee tabdiilka ahaa tabdiil qibla gaala ka faaidaysta ee waxay yidhahdeen wa kaana lilaahi subxaanaه wa tacaala fii jacl qiblati ilahay waxaa u ahaaday fii jacl qibla qiblada ka ilىa beyt اmqdis laga yeela iy tawiilba jaclid ad waa tawiil ba ku jire uma tabdiil ba ku jira uma taxwiilaha wareejinta ilى kacbati loo wareejiyo xikamun ba ahaa lilaahi xikamun fii jacli اqiblai ay اlitijaaه ilى اqibla xikan bu all ka lahaa ujeedooyin wan wanaagsan masaalix baa loo jeedaa diiniya caiima iyo wa mixnatu imtixaan baa ilahay u ka lahaa lilmuslimiin muslimiintan la imtixaanahaya dalika walow yashaau اllahu lantasara minhum ilaahay wuxuu saa u yeelo laydin amray inaad jihaada halgantaan ood gaala gartaan ama laydin jaro hawshu lagu kala baxo ilaahay hadduu doono waa ka aargoosan karaa gaalada jibriil baan hal mar ku qayli kara gaaloo dhan jibriil baa hal mar ku cabaadi kara dib dambe wax taagan sayxa waaxidaa ku filan fa kaanuu ka hashiimi اmuxtadar aduu kala tagahayaan laakiin ilahay wuxuu rabaa islaam baad sheegatay waxaa tii muslim baan ahay mumin muwaxid nabi maxamed baan jeclahay oo allaan jeclahay oo alliiyo rasuulku wixii jecel baan jeclahay oo kitaabka ilahay baan madaxa ku wadanhaya ma sheegatay laabudda min shahaada waxbaad sheegatay waa in lagaa ba laabudda min bayina maxaa tahay kenyaa timaanay kamaandho ken baa lagu dhan soo maa matamiso ma waxaad tii muslim baan ahay ilaahay baan jeclahay rasuulkii baan jeclahay ahlu tawxiidkaan jeclahay allihi ahalkiisaan jeclahay haati kamaandho wey waa maxay iska dhici gaalo cadowga ilahay fooda geli annaguna ii baan ku dhahayna maca salaam waxaad sheegatay been wey waxba kama jira sal ma laha saxaaba nabi allow anugu ninkuu islaamiy bu i shardi baan kula galhaya nabig wuxuu i shuruuddi buu u tiriyey maadaa ubaayicuka ya rasuul allah xadiidu axmed min xadiid bashiir min khasaasiya muxuu ihi ubaayicuka calى الtawxiid salaadii soomkii nabigu waa soo waday xajkii zake iyo jihaad ba nabigu soo gaaray amaa labadan maya labadan ka daabo nabi allow labadan jihaadka iyo zakada ka daa maxaa jira xan yar baan leeyahay aniga inta igamada badna buui xoola la bixiya ma haye xoogaan anata ku celceliyo oo muxuu caruurta aan ku biishan hayaa buui marka xoolama bixin kara iyadu ka daabo jihaadkuna seefo walacwalacle iyo waran baa la iska hor keenaabu an cararan ka baqi oon markaasi kadibna aan naar galo jihaadka iga daabo isagu nabig wuxuu yihi laa jihaada walaa sadaqata bima tadkhulu janna dadaan jihaadaynin zakana adaan maxaa janna ku geli nabig gacantii isi daabo kula geli maayo nabi allow keen waa qasab weeye waa galahaya keen isaguu dhib badan yahay jihaadku xoole in la bixinaya culusta haddana keen bur hadday islaamnimo ku xidhan tahay gacanta keen bur gacantu nabiga geliye nabig wuxuu yihi haddaadan jihaadaynin xaggana aadan sadaqa bixinaynin maxaa janna ku geli xadiis saxiixa wey musnad axmed idan waa lagu imtixaani waxaad sheegatay islaamnimo waxaad sheegatay iimaan waxaad sheegatay tawxiid waxaad sheegatay alla jacayl waa in imtixaan lagaa qaado aada makhraati la timaado mudaci baad tahay tadaci islaam low yucطى الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wa dimaa'ahum walaakin bayinatu he maxaan isku ogeyn cala mudaci tadaci islaam anta islaam baad sheegatay laabudda min bayina bayinadaadu dhiiggaaood horto wey dhacaan baa lagu fermeeya dhiig baa lagu fermeeyaa dhiid baa lagu fermeeyaa ayib maal iyo xoolo bixiyaa lagu fermeynaya hawsha hawl saalan ma ah iddaco oo shaar loo qadan iyo kamiis iyo koofiyad ma aha sidii muxuu ahay qolyihii soo afrikee madowga jooga islaamka ah koofiyadday ku islaamiyeen koofiyad gelinayaan kay ku xanaaqaan koofiyadda ka qaadanayaan marka islaamkay ka qaateen niman waxay ii sheegeen dhalinyaro on agga ugu tagay tusan fivekii nin baa maalin kusoo baxay meel locationa joogo oo yahayo madow ah ilmaynaya meel tuulo oo marka qolihii hindidu ku badan yihiin maxaa jiraan waxa yidhi ninkii aan u shaqaynaya hindiga ahaa yaa islaamnimada iga qaatay leannahu koofiyaddu ku islaamaa islaamkiis koofiyaddu ku xihaya koofiyad adii laga siibo nin gaaloobe wey marka in koofiyaddii laga xayuubiyey ayuu marka u haystaa islamkan uu kaga baxay marka kamiistaa soo xidhatay iyo koofiyad la gashaday iyo tusbax soddon iyo saddex la wareejiye iyo mid la warfiye iyo hawlaha ma aha hawlaha islaamnimada makhraatigeedu dhiig iyo dhacaan iyo maal iyo naf iyo wakti la hura wey hadday hawsha hawl fudud tahay nebi maxamed saxaaba laga yeeli lahaa nebi maxamed iyo saxaabaan jiirta adag aan la saareen falaqtaxama alcaqaba jiir amnaca lagu saarahayaa ilaa aad ka degto adoo nabad qabana hawshaa suuragal ma ah marka mixnaa la gelinhayaa ilaahay wuxuu yidhi haddaan doono nimankan ka argosano hal qayaa ku firo dhulkaaba la goyn karaa malakulakhshaabayn waljibaal baa lagu sii dayn karaa biyaa hooda looga qaadi karaa dayran abaabiil baa lagu sii dayn karaa duufaan rahbaa ku filan karaaca lagu sii dayn karaa shimbiro indhaha kala baxa lagu sii dayn karaa lagu sii dayn maayo adaa lagugu tijaabinaya adiga islaamka sheeganaya laga horgeynaya lantasara minhum walaakin liyabluwa bacdakum bibacdin waladiina qutiluu fii sabiili اllaahi falan yudila acmaalahum wamixnat اlmuslimiin wاlmushrikiina imtixaan bay ku noqotay fidno wlyahuud wاlmunaafiqiin yahuud iyo munaafiqiin iyo mushrikiinna waa ku fidnoobeenoo meel ay wax ka sheegaan oo ay hadal ka helaan iyo dolool bay u noqotay ha shalay u tukanayeen baytulmaqdis waa ka wareegeen haddana kacbada eeg iska suga ha gurguurto berrina wuu guuri doonaa wareegeysatay xaggay ku dambayn doontaa meesha qiil bayba ka heleenba shubha oga soo baxday sidoo qolihii mxuu ahaayey soomaaliyada yidhi waagii maxaakimta bay niman soo jaba maxaakimta y dubay ku arkeen meelahaas caraba markaas waxay ku yidhahd waa ku dhaadanhayaan ee arkay arkay maxaa ka dambe ee qariya ee qariya baa ka dambeysa wadaadihii soo jabay ee nasriga iyo gargaarka oga baahnaa iyo dhiirigelinta iyo caloadkeysiinta iyo kaalmaynta iyuu ku dhaadanhaya wuxuu leeyahay ee arkay arkay maxaa ka dambeysa he ee qariya ee qariya qiilba meesha ka soo maa idan meelu ruux ursada waayi maayo ninka muxuu ahay saaxiibu shubahaadka saaxiibulhawaaga wixii dhaca meel buu ka ursanaya haddii talada laga yel lama jabeen buu kuleey macaakibta lama jabeen kan ma noqoteen hadda waxaa qaban lahed qaba adugu soo jabka magaa difaacda orod wax qaba adugu maxaad tunja ugu fadhidaa orod yaaba kaa haystaba kuwa la odhan mxuu war nimanka muslimiina garab ma caamo waxay hogaaminaysaa anagu muxuu ahay ka qayb qaadan mayno jihaad culmo ay wado inoo bilow dhib baa jira xagga maaa ka dooni waa xaydo wareegeysa wey yaaba kuu dira xaggaas adugu mid ay jilib culus wadaan oo toddobaatan jiro siddeetan jiro sagaaشan jiro ragga ciidada midkuu ugu yahay afartan jir uu yahay oo garmadow ah aduu intaad ka bilowdo somaa o dhan waa boodhar furan weeye bilaa meel kastaba laga galaayo baadu bilow hawsha wadkaxe yaa kugu haysta ma jirto shacabku rabaa inuu ka leexiya meesha maxaluزaaca intaad noo soo ururso aduu mid inoo hogaami maxaa kugu haystaba ila intaasoo somalilan mxuu ahaa isha zanilan baaba socotay iyo hebelkaanlaan baaba socde mid leeda culmanlaan noo bilow culmanlaan iyo waayeelaan iyo duqaylaan noo bilow oo kaxee kadibna halganoo jihaad yaa kugu haysta maxaad ugu wareysay wiilashi yarka waxay noo asaaseen oo alla kugu saliday ayib lama rabo lakin waxaa la rabaa waa rif baa leeyahay kaasoo kale rife ra- dadku waa saddex baa leeyahy ra'yi keene iyo aqbal keene iyo rife nin baa tale keena isagu wuu talinhaya saa hala yeelo nin baa lh runtaa waa ila qumantahay ku jar saa aanu yeelo nin baa intiiba asagu kala fufuri labadii ni ra'yigu ninkii keenay iyo ninka ku raaliya ku raacay koodiiba burburinhaya asagu ra'yi kale keeni mahaya asagu inta aad dhisatay burburinhaya waa bened caruurta ma arag markay garoon xadxadhaan nin un ka rabsho garoonka isagu kubad ciyaari maayo garoon kale keeni maayo kubad keeni maayo rabsho un waa bened dhalow ku jijabin qodax buu ood buu soo jiidi dad noocaasaa jira inay wax curiyaan ama asaasaan laga sugi maayo laakiin wixii rag aasaasaye bay rabaa inay baabiyaan sidooda waa undumiyaal wey waa kuwa adduunka maanta ku badan aad iskaga ilaali faama almuslimuuna sida loo imtixaanay faqaaluu waxay idhahdeen samicnaa waatacna qibladii ma la bedele haa ilaahay baa xukumka iskale waanu raacnay samicnaa maqale xukumka ilah waatacnaa ficlan وتطبيقا واقعا وقالوا آmنa bه xukمka كل miن عinda رabina كل min min الاتiجاه ilى beyt المqdس shek ujeeda waa اktibaas ayaddu manaha kuma lakin u rabaa sheekh manaha cumuumkeeda u qaadanhaya yuu daliishanaya ban ujeedaa marka haddii beytmqd loo tukanhay iyo haddii kacbo loo tukanba alla un baa xukumka riday كul min cindi rabbina وhm الadiina hadى الlah ilahay kuwa hanuuniye qolyaha ilahay xukumkiisa raacahaya meeshuu aadaba aadahaya dur maca الحaq xayثuma daar buu nabig abudarda ku yidhi xaqun meeshu u wareegaba u wareeg xaggu u wareegay raac baadida kaa maqan waa xaq maca man alxaqu maca raac wuxuu kuula galay xaqi mxuu ahaa isaaq buu kuula galay waa raac waa taageeri hawiyuu kuula galay waa taageeri jaalladaarood buu kuula galay waa taageeri ashraaf buu kuula galay waa taageeri dagoodi iyo wuxuu kuula galay mxuu aha garre waa taageeri raxaweyn buu kuula galay waan taageeraysa annaga muhiimaddu ma ahayn ree hebel iyo mxuu ahaay hebel ma ahayne ashkhaastu iyo magacyuhu waxa ma aha ee ninkan mabda iyo wuxuu aaminsan yahay baana xukuma sawaaxidigu haddii laga helo koox ficno islam soo taageeri mayno nafsa shay yugandhiiskan la dagaalamaynaa hadday laga helo koox muslimiin oo yugandhiis aan helo inay yugandha yihin waxba kuma xidhin maxaa wax ku xidhan yahay inay muslimiin yihiin yakfi wax dadku muslimiinta waxa laga rabaa inay waxan ka baasaan reer hebelkan inay ka baasaan baa laga rabaa oy gobolaysiga ka baasaan oy dhulkan baasay ku nafbaxayaan ka baasaanoo mabda ay wax ku xidhaan mabdaa ruuxu ku walaalaysiiyo walaalkaa wey ninkaad ku kala tagtaanna cadow ilaahay wey diinta ku kala tagtaan hawsha waa inay sidaa noqoto intaa laakiin ayna ku wareegeysanayna mxuu ahaay goofka aan dhaafilanahay waxba inoo socon maayo whm اladiina had اllah walam takun kabiirata calayhi kuma adkayn ayagu inay xukumka ilaahay qaataan kuma adkayn dadka ahlu tawxiid weeye ayagu wain kaana lakabiirata ila cala ladiina had اllah wma kaana lahu liyudica iimaanakum in allaha bالnaasi laraufu raxiim ama kuwa kale ayagu waxay dhaheen maa wallahum can qiblatim alatii kanuu calayha qul ilahi اlmashriq wاlmgrib yahdi man yashaa ilى siraaط mustaqiim sayaqulu sufa kuwa kale sufada ku jira wa ama mushrikuun mushrikiintu soo ma ah faqaaluu waxay dhaheen kamaa rajaca ilىa qiblatina siduu ugu soo noqday qiblada iyadee kacbada ahayd iyo maka yuushiku waxaa dhow mar dhow an yarjac inuu soo laabto ilaa diinina bay dheheen qiil bay meesha kale ofis shubha oga soo baxday waxay dhaheen maxamed wuxuu iswaalaba ma maantuu kacbada usoo tukada berina diintanu qaadan doonaa bilaabatay bidaari sidiq bay kugu gashaa bidaari sidiq bay kugu gashaa ayib marka way bilaabatay dheh iska suga waa warkii mushrikiin wamaa rajaca uma soo laaban ilayha ilى اkacba ilaa anahu اlxaqu inuu xaq yahay mooye yaaba kugu hayso wix laga naqaashay ma hayn ibtijaaba laga naqaashay mise mabdaa laisku hayay diinta ku amraysa xagga aad oo xagga aad baa laisku hayay meeshan aada laiskuma haynin laakiin ninka mka safiiha ah meel buu wax ka raadinhaya wa ama yuhuud waxay dhahn iyagu faqaaluu khaalafa qiblaة اlambiyaai qabla waxay dhaheen waaba shaad wey bidc mubtadic maxaa jira qibladii ambiyada oo dhan buuba khilaafayba qiblatu ciisa wa muusa oo dhan buuba khilaafay xagee aaday kacbaduu aaday walow kaana nabiya ayb hadduu nebi yahayna lakaana yusalii ilىa qiblaة اlambiyaa waxay dhah haduu nebi yahay nabiba ma aha waa saaxir waa kadaab waa been abuur mxuu ahay mukhtali waa mutanabi warkaas la soo istaageen maxaa jira hadduu nebi yahay ambiyadu isma khilaafto iyagaa iska dhiganaya hawsha iyada waxay samaysteen waysal ma laha ciisa axkaam ku khilaafay nabiy muusa muusa ambiyadu ku axkaam ku khilaafay ayib nebi kasta sharcada la siiyo waa gooni weeye aarka guda tawxiidkan waa laga midaysan yahay iyo usuusha akhlaaqda wa ama almunaafiquun munaafiqiintu waxay dhahdeen faqaaluu maa yadri muxamadu ayna yatawaja maxamed waa wareeray dheh waa wareeray munaafiqin waxay dhhen waa wareeray maxaa jira xagga u bood xagga u bood boodbood waa lagu beerbeelaa bay dhehen soomaaliyada boodbood ba ka bixi layahay in kaanat اlأulى xaqan tii hore hadday xaq ahayd faqad tarakahu ka tegay dheh baytulmaqdis waagu u togan hadduu xaq ku taagna xaq waaba ka tegey bay leeyihiin wain kaanat الثaaniyatu hiya اlxaqu tan labaadee kacbada hadday xaq tahayna faqad kaana awala calىa baailin bay dheh marka hore baail ku sugnaa xaqu waa mid una beytmaqs aq ahayd mise kacbada xaq ah waxaa ka maqan leda baytmaqs maki loo tun aq bay ahayd liannaha kaana calaa amrin wa sharcin markii la nasaqo laga wareegayna tana xaqa ah. wxaaskaga qasan xaqu mucayan kuma ahayn muxuu ahaayey abadi ah fii mowdicin mucayan laakiin xaq wuxuu mucayan ku yahay ku dhegan yahay amarka ilaahay buu la socdaa alxaqu yaduuru maca xukmi اllaah xukunka ilaahay meeshii laga helay xaqi laga helay meeshii laga helay baail iyo shirki baa fadhiistay bakti iyo bidco wa kasrad waxaa baadatay aqaawilu sufahaa'i wax magaratada hadalkoodii iyo daacayadoodaba baadatay min annaasi ka mid ah sufahadaas juhaashi inaad magaratay sufahadahan marka mushrikiinta carbeed munaafiqiintii madiino yahuuddii muxuu ah joogtay baa loo jeedaa wa kaanat waxay noqotay qadiyadaasi kama qaala allahu tacala wain kaanat atawliyatu watawjiih leexinta laga leexiyey nabiga beyt اlmaqdis ee loo jeediyey kacbadu waxay noqotay la kabiiratan mid culus ay lacadimatan ay shaaqa cala الnaas ila calى aladiina hada allah kuwa allah muslimiinta dhabka ahaa ee saafida ahaa ee nabiga ku xidhnaamo inta kale waa ibnu jurayj wuxu dad baaba ku gaaloobay qadiyadda ayada bacd muslimiin baa ku gaaloobay oo ku fidnoobay wa kaanat waxay noqotay mixnatan imtixaan bay noqotay kacbada wareejinteedu qiblada wareejinteedu cafwan min allahi ilahay xaggiisa ka timid imtixana allahu biha cibaada oo ilahay adumiisa ku imtixaamay waa lagu kala saarahaya waa la dhex jiraa laabudda waa in la ismihaaho dab waa in la saaro wey la kala baxo bur i biyo loo kala dhaqaaqo haddii laakiin maantu la ishuwanaado xilli khatar ah baynu kala dhaqaaqaynaa axraju lxaalaad baynu kala yaacaynaa waxaa muslimiintu loo tarbiyeen ee kolba qodob loogu dayey ee loo fiirin waxaa wey inay kala miirmaan kala mihmaan la kala shaandhayo in saafia oo adag oo dhuuxa oo berlaba ay soo hadho intaas intaasoon dhib iyo dheef ku kala tegayn oo haziime iyo guul aysan kala geynaynin baa la raba inay soo hadho haddii la faaisuwannahay taqmiish aanu samayno xilli aan xaaladdu khatartahay ishu dhiigtay oo fooda la isgeliyey oo risaasu socoto buubog iyo garabkaada ka baxaayo markaas haziima saaxiqa ka dhaxaysa lama rabo ninkaasoo kale gurigii la dhisa dhowr biyaana ka dhignay baa dumahaya maxaa yeele marka hore khalad usoo dhisnay waa in la kala baxo dhagaxa la qoro la weexeeyo la adkeeyo la garaaco midka jecsan dhagax la tuuro dhagax adagee jebi waayey ee la toosi meesha in la geliyo wy dii galabahlaad meelahan baofta ka soo qaaday oo xarbushaa dad meesha noo geliso rush baa ka dhicda hadhow marka rushtaa ma rabno berla baan rabnaa lagu istaago liyaraa rabi suu arka man yatabicu rasuula rasuulka axada raacayo minhu min annaasi kamida mimankii uu ka sooco yanqalib u noqonaya calaa caqibayhi raadkiisa dambe iyo raadkiis dib raadkiisi dib u qaadahaya meesha uu ka yimi gaalnimadii buu ku dib ugu noqonaya marka eh, insha allahu tacaala eh, hadalkaa dheere socda fafaaiidsa cashira dambe buu noqon doona insha allah taala bilahi towfiiq